بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله معز الإسلام بنصره ومذل الشرك بقهره ومستدرج الكافرين بمكره الذي أفاض على عباده من فضله وجعل العاقبة للمتقين من فضله ثم الصلاة والسلام على عبده ورسوله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين wabacdu ikhwaani fillaah waxa aynu hadda u fadhinaa majliskii afaraad ee silsiladeenii nadwada nadwada ahayd <clears throat> ee lagaga hadlayay taxsiinu shabaabi alumma min alafkaari adakhiila dhalinyarta in looga sameeyo dhufays ay kaga gabadaan afkaarta soogaleetiga waxaa kolay inoo baxay saddex majlis oo hore oo aada iyo aada markaasi u wanaagsan maantana waxaa macaawa inoo bixi doonaa majliskii afraad oo uu inoo geli doono sheekhuna sheekh axmed cabdisalaam aadam sheekh axmadiid ciwaankeeduna uu yahay makaanat alculamaa wa khutuuratu tanaqusihim makaanada iyo darajada ay culimmadu leeyihiin iyo in la liido oo la yaraysto khatarnimada ay khatar badan tahay kolley sheekha ayaa inoo qaadaa dhigi doona waxa weeye culimada iyo mansilada ay leeyihiin iyo darajada diinta islaamka dhexdeeda ay ku leeyihiin sheekha ayaan soo dhaweynayaa falyatafadal ishayku mashkuuran wamaajuura bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah sala allahu calayhi wacala aalihi wasaxbihi wasalam allahuma wafiqna min alaqwaali walacmaali lima tuxibuhu watardaa ugu horeyn ilaahay tabaaraka wa tacaala ayaan u mahadnaqayaa allaha inagu kulmiyey majliskan cilmiga ah ee qiimaha badan isagoo ilaahay tabaaraka wa tacaala inagu manaystay nicam tiro badan oon la koobi karayn oo ay ugu horayso nicmatu liimaani waalamaan nicmada iimaanka iyo ammaanka iyo nabadda aynu quruxda iyo wanaagga ugu wada fadhino فالحمد لله الذي بنicmatihi تtim الصاaلحaaت waxaa kaloon u mahadnaqayaa walaalihii qiimaha badnaa ee sharafta badnaa ee soo qabanqaabiyey kulan cilmiyeedyadan iyo dowradan cilmiga ah ee labada cisho masaajidkeennan masjidu rashiid inooga socotay waxaan walaalahaana leeyahay jazaakum اllahu khayra اljaزاء baaraka allahu fiikum warafaca allaahu qadrakum fi lcilliyiin mahadnaqaa kadib waxaa kelimadaydu ay ku saabsan tahay sida akhuuna sheekh mukhtaar uu tilmaamay makaanat alculamaa wa khutuuratu tanaqusihim culimadu makaanada iyo derajada ay shareecadeenna islaamka ku leedahay iyo khatarta ay leedahay in la liido oo la yaso oo wax laga sheego mawduucaas <clears throat> iyadoo waktigu uu kooban yahay oo kolley uu yahay bayna maqribin wa cishaa oo wax fara badan aan laga bogan karin waxaan isku dayi doonaa biidni illaahi jala sha'nu wixii alla uu inooga furo wa huwa alfataaxu alcaliim inaynu saddex qodob ka tilmaanno qodobka hore waa makaanada iyo sharafka ay culimadu ku leeyihiin diinteena islaamka dhexdeeda qodobka labaadna waxa weeyi waa namaadij iyo tusaalayaal tilmaamaya siday dadkii hore wanaagsanaa ee hormoodka hanuunka ku ahaa u sharfi jireen culimada qodobka u dambeeya wuxuu noqon doonaa khatarta iyo dhibaatada ay leedahay culimada shariicada xambaarsan in la duro oo wax laga sheego walaalayaal marka culimo la idlaaqo waxyaabo fara badan baa soo hoosgelaya oo maanta culimo waxaa lagu idlaaqaa cid kasta oo cilmi xambaarta ama kii maadiga ha noqdo ee adduunyada ama kii shariicada ha noqdo ee diinta marka waxaynu inaku ka hadlaynaa caawa maaha culimadii maadiga ee shahaadooyinka sare iyo waxyaabaha la midka ah ka sidatay xagga adduunyada iyo culuumta maadiga ah laakiin cilmigaynu ka hadlaynaa waa cilmigii shariicada waxyigii samaawiga ahaa ee ilaahay nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam ku soo dejiyey iyo cilmiga samaawiga ah ee waxyiga ah ee nabi moxamed lagu soo dejiyey sala allahu calayhi wasalam kuwii rasuulka ka reebay ee cilmigaa ka dhaxlay oo cilmiga shariicada sidaa sheekh ibnu cuthaymiin calayhi raxmat ullah kitaabkiisa alcilm uu ku tacriifiyey safxada koob iyo toban waa cilmu maa anzala allahu calaa rasuulihi min albayinaati walhuda cilmiga shariicada ee ammaanta iyo sharaftu ay ku soo aroortay ee in fara badan lagu ammaanay kitaabka iyo sunnadu waa cilmiga ku salaysan in la ogaado la barto ilaahay waxa uu ku soo dejiyey nebigiisii moxamed ahaa sala allahu calayhi wasalam ee aayaadka cadcad iyo hanoonka iyo waxyiga ah hada huwa alcilmu sharci cilmiga sharciga ah ee sharaftiisa aynu tilmaamaynaa kaas weeyi waxaa markaa culimaduna ay noqonayaan kuwa cilmigaa xambaaray alculamaau alrabbaaniyuun aladiina taxamaluu hada alcilma asharciy wastafaahum allahu lihadihi alrisaala wa tabliiqiha linnaas culimadaynu sheegaynaana waxa weeyi waa culimada xambaaray cilmigaa shariicada ee rasuulka sala allahu calayhi wasalam ka dhaxlay ilaahayna u doortay makaanada iyo maqaamkaas inay fadhiistaan booskii ambiyada oo ay dhaxalkii ambiyada iyagu ay bartaan kuna dhaqmaan ummaddana ay ugu baaqaan waxa xaqiiqo ah kama ana allaha yastafi min almalaa'ikati rusula wa min annaas wa min annaasi rusula fakadalika yastafi min annaas man yarisu ma jaءat bihi اrusul liyaqumuu bima qaamat bihi اrusul min nashri tawxiidi wاsunna sida ilaahay tabaaraka wa tacaala uu malaa'igta uga doortay rusul malaki ah oo ilaahay tabaaraka wa tacaala uu ku kalifay acmaal mucayana inay ku qumaan basharka xaggoodana uga doortay rusul bashari ah oo waxyiga samaawigee ilaahay ku soo dejiyey malaa'igta ugu soo dhiibay uu doortay inay dadka sii gaadhsiiyaan sidaas oo kale ayaa dadkii kale aan rususha ahayn dhexdooda ilaahay wuxuu ka doortay kuwa xambaara dhaxalkay ambiyadu ka tegeen si ay booskii ambiyada isku taagaan oo maqaamkii nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam isu taagaan una faafiyaan oo u nashriyaan nebi moxamed wixii loo soo saaray nashrintiisa oo tawxiidkiiyo sunnada ah allahu yastafii min almalaa'ikati rusula wa min annaas ilaahay waxa uu ka doortaa malaa'igta rusul dadkana rusul ayuu ka doortaa wa rabbuka yakhluqu maa yashaau wa yakhtaar maa kana lahum alkhiyara subxaana allahi wa tacaala cama yushrikuun rabbigaa isagaa abuura makhluuqaadka cidda uu doonana isagaa doorta oo diinta u doorta ma laha basharka iyo makhluuqaadku doorashada ee ilaahay baa cidduu doono u doorta taxamulka iyo xambaarista diinta ilaahay waa ka nasahan yahay waana ka sarreeyaa waxay la wadaajinayaan ee ugu shariik yeelayaan allahu aclamu xaysu yajcalu risaalatah ilaahay isagaa u cilmiyo aqoon badan halka uu risaaladiisa dhigayo yakhtasu biraxmatihi man yashaa wallahu du lfadli alcadiim ilaahay raxmaddiisa iyo nicmadiisa nubuwada wuxuu ku gaar yeelaa cidduu doono ilaahay subxaanahu wa tacaala waa fadliga iyo gelladda weyn ka u saaxiibka ah ee addoommadiisa nicamka iyo minanka tirada badan in lasoo koobi karayn ku manaystay haddaba hada alistifaa wa hada alikhtiyaar doorashadaa rabbaaniga ah ee ilaahay tabaaraka wa tacaala addoommadiisii qaar ka mida u doortay inay rusul iyo ambiyo noqdaan oo waxyiga samaawiga ah uu ku soo dejiye alle subxaanahu wa tacaalaa falilculamaai nasiibun min hada alistifaa doorashadaa rabbaaniga ah ee ilaahay tabaaraka wa tacaala rususha uu doortay waxa nasiib iyo qeyb ka qaadanaya culimada shariicada xambaartay oo waxay doorashadaa nasiib ugu leeyihiin liannahum warahatu alambiyaa waayo ambiyadii ilaahay risaalada u doortay waa kuwa dhaxlay ee booskooda buuxiyey maadaama ay yihiin warasat lambiyaa dee iyagana ilaahay wuxuu u doortay dhaxalkii ambiyada inay xambaaraan oo ay ku dhaqmaan dadkana ay gaadhsiiyaan <clears throat> waa istifaa rabbaani ah waa doorasho rabbaani ah waa ilaahay tabaaraka wa tacaala takhsiis uu ku gaar yeelo cidda uu arko inay mutaysato maqaamkaas ay ehel u tooy istaahisho ilaahayna khalqigiisa isagaa u ogaal iyo aqoon badan alaa yaclamu man khalaq wa huwa alatiifu alkhabiir <clears throat> hada alistifaa istifaaga rabbaaniga ah ee rabbi uu rusushiisa doortay jaahiliyadii hore waxaa ka mid ahaa qaar inkiray oo diiday ama dafiray waxaa ka mid ahaa kufaaru quraysh gaaladii quraysheed way ka hor yimaadeen oo waa inkireen waanay dafireen dee doorashadii ilaahay nebi maxamed u doortay risaalada sala allahu calayhi wasalam oo allah waxa uu yidhi wa qaaluu lowlaa nuzila hada alqur'aanu calaa rajuli min alqaryatayn cadiim ahum yaqsimuuna raxmata rabbik naxnu qasamnaa baynahum maciishatahum fi lxayaati addunya warafacnaa bacdahum fowqa bacdin darajaat allah waxau ihi subxaanah waxay yidhaahdeen kuwii gaalada ahaa lowlaa nuzila hada alqur'aanu calaa rajuli min alqaryatayni cadiim maxaa qur-aankani loogu soo dejin waayey nin labadan magaalee waaweyn ee maka iyo daa'if nin weyn oo odayaasha labadan magaalo ka mida midkood maxaa loogu soo dejin waayey ragga maalqabeenka ah ee maalka iyo madaxtinimada mashhuurka ku ah ragga maka iyo daa'if hormoodka u ah midkood maxaa loogu soo dejin waayey caqli xumadooda waxay moodayaan doorashada ilaahay inay ku salaysan tahay madaxtinimada iyo maalka waxay mufasiriintu tilmaamaan labada magaalay sheegayaan waa makata wa daa'if ragga ay tilmaamayaanna waxaa ka mid ah waliid ibnu lmugiira oo maka joogay iyo curwat ibnu mascuud oo reer daa'if ahaa raggaa la yaqaano ee madaxtinimada iyo maalka lagu yaqaano maa qur-aankan lagu soo dejiyo maxaa lagala doonay moxamed waa aragtidoodii gaabnayd iyo garaadkoodii halkuu gaadhsiiyey ilaahay waxa uu ihi ahum yaqsimuuna raxmata rabbik oo rabbigaa raxmaddiisa ma iyagaa qaybsanayo siday doonaan u qaybinaya raxmaddu waa nubuwada ilaahay ugu nicmeeyey cidduu doono addoommadiise ma yagaa qaybinaya oo wakiilka ah ilaahay waxa uu yidhi naxnu qasamnaa baynahum maciishatahum fi lxayaati addunya iskaba dhaaf wax kale eh maciishadooda iyo noloshooda adduunyo annakaa u qaybinay oo ninba meel dejinnay wa rafacnaa bacdahum fowqa bacdin darajaat barhkoodna barhka kale ka sarraysiinay darajaat macnaha iyo muraadku markaa waxa uu yahay ilaaha noloshooda adduunyada u qaybiyey isagaa raxmaddiisana qaybiyey oo ciddii mutaysatee ehelka u ahayd u xambaariyo oo u doortay haada alistifaa hadday gaaladii hore quraysheed ay u diideen rususha jaahiliyada casrigani hadday iyaguna doorashada iyo maqaamka culimada halkuu alla dejiye ay u diidaan dee lahum salafun fi haaulaa kuwaasaa uga horreeyey jaahiliyadaa hore ayaa uga horreysay jaahiliyada maanta kuwaasaanay waddadooda hayaan atawaasaw bihi bal hum qowmun taaquun miyay isu dardaarmeen arrintaa ah? ismabay soo gaadhine laakiin waa dad xadgudbay oo xadgudubka iyo leexsanaanta ayay ku kulmeen oo markii xumaanta uurkooda ku jirtaa isku mid ay noqotay ayaa afkooda waxa ka soo baxayaana isku mid noqday walow wakhtigooda iyo goobaha ay joogaan haba kala duwanaadaan ama ha kala durugsanaadaane walaalayaal waxaynu taa u tilmaamaynaa dee sida wakhtigaaba doorashada ilaahay loo diidanaa ayaa ilaa maanta ay jiraan dad dariiqa kuwaa haya waddadooda oo maqaamka culimada iyo warahatul ambiyaa u diidan oon u ogolayn walaalayaal yakfi alculamaaa fadla wa fakra ana allaha istashhada bihim calaa acdami mashhuudin wa huwa tawxiid wa ana allaha qarana shahaadatahum bishahaadati almalaa'ikati almuqarabiin culimada sharaf waxaa ugu filan iyo cizi in ilaahay yani u markhaati gashaday wax laysu markhaati gashado wixii ugu weynaa oo tawxiidkiisa ah markhaatigoodiina uu ku lamaaneeyey kii malaa'igta oo alla waxau ihi subxaanah shahida allahu anahu laa ilaaha ilaa hu wاlmalaa'ikaةu wa ulu lcilm qa'ima laa ilaha ilaa huwa alcaziiz اlxakiim allah waxa ihi subxaanah shahid allah ilaahay wuxuu ka markhaati kacay wa kafaa billaahi shahiida cid marag furtana allah inoogu filan laakiin dadku siday waxu sii fahmaan ayaa makhluuqaadkiisa kuwii ugu mudnaanay ilaahay maragga u gashaday marka marka hore ilaahay wuxuu ka markhaati kacay oo naftiisa uga markhaati kacay annahu laa ilaaha illaa hu in arrinka iyo xaalku uu yahay mid xaq lagu caabudaa inaanu jirin isaga mooyaane taasuu ilaahay naftiisa uga markhaati kacay waalmalaa'ika malaa'igta rabbina waa ka markhaati kacday arrinkaas wa ululcilm kuwa cilmiga la siiyeyna waa ka markhaati kaceen qaa'iman bilqist xaal uu yahay rabbikii ku taagan cadliga laa ilaaha ilaa huu mid xaq lagu caabudaa ma jiro alla mooyaane tabaaraka wa tacaala alcasiizu alxakiim waa allaha qaalibka ah gacanta sare leh cid walba isagu muquuniyeen cidina u birdhigan karay waa allaha xakiimka ah ee shay walba meeshiisa munaasabka a dhigaya ee aan la seegeyn marnaba walaalayaal waxaa culimada sharaf ugu filan أن الlaha سubحaanaه وتaعaaلى baacada baynahum wa bayna gayrihim fi الdarajaaت xagga derajada iyo maqaamka iyo booska ay ku sugan yihiin ilaahay waa kala fogeeyey iyagiyo kayrkood ma sinna ee waa kala soocay oo allah waxau yihi subxaanah qul hal yastawi aladiina yaclamuun waladiina laa yaclamuun inamaa yatadakaru ulu lalbaab waxaad ku tidhaha nebi oo miyay siman yihiin kuwa wax kala garanaya ee og ee cilmiga leh iyo kuwa aan waxbaba kala garanayn ee aan cilmiga lahayni labadaas miyay siman yihiin waa maya laa yastawuuna cinda allah walaa cinda khalqih inamaa yatadakaru ulu lalbaab waxa waantooba oo wax qaata uun kuwa caqliga fayow leh unbaa arrintaa ku waantooba rafaca allahu darajata ahli اlcilmi fi اdunya wاlaakhirah ilaahay darajaadka culimada if iyo aakhiraba kor buu u qaaday waa sarraysiiyey oo ma hooseeya wa kafaa bi hada rifca fallah huwa araaficu taas taasaana sarayn ugu filan waayo ka wax cid kor yeela ee kor u qaada ama hoos u dhiga waa alla tabaaraka wa tacaala aadamuhu gacantooda waxba uguma jiraan alla waxau uhi yarfac illaahu aladiina aamanuu minkum waladiina uutuu lcilma darajaat wallaahu bimaa tacmaluuna khabiir yarfac illaah ilaahay waxa uu kor u qaadaa aladiina aamanuu minkum kuwa rumeeyey idinka idinka mid ah waaladiina uutuu lcilm iyo kuwa cilmiga la siiyey darajaad darajooyin waaweyn oo ilaahay mooye cid qiyaasi karta aanay jirin waayo altankiiru litafkhiim maqaasida wax loo nakireeyo waxaa ka mid a weynaynta iyo tacdiiminta marka darajaadka la nakireeyey waa tacdiim iyo weynayn la weynaynayo ilaahay markaa darajooyin aan la cayimin oo aynaan garan karinba inaku alla mooyaane ayaa ilaahay kor ugu qaadaa fi dunya wa fi laakhira wallaahu bimaa tacmaluuna khabiir ilaahayna waa og yahay oo gun buu ogyaho hoos buu og yahay wax alla waxaa samaynaysaan hadduu og yahayna dee yujaaziikum bimaa tastaxiquun wuxuu idinku abaalmarinaya oo idin marinayaa waxaa mudan tihiin oo cilmiga lagu khatimay aayaddu fiihi wacdun wa waciid waa ballanqaad iyo goodi oo dadka camalka wanaagsan sameeya wacdi iyo ballan bay u tahay in ilaahay abaal wanaagsan siinayo kuwa xumaanta sameeyana waxay ku tahay goodi iyo hanjabaad in ilaahay ciqaabayo mar hadduu og yahay waxay samaynayaan oonay waxba kala dhuuman karin jacala allahu caza wajala alcaalima bidiinihi basiira wاljaahila acma ilaahay wuxuu ka yeelay kii cilmigiisa iyo diintiisa uu soo dejiyey waxyiga alla uu soo dejiyey kii aqoonta u lahaa waxa uu ka yeelay nin indhaqaba oo basiir ah, wax arkaya kii jaahilka ahaana indhoole dam ah oo bannaan iyo buur iyo bad meel u maraya aan arkayn gacanta in la qabto la hago oo la hogaamiyo mooyaane alla waxau ihi afaman yaclamu anama unzila ilayka min rabbika alxaq kaman huwa acmaa inama yatadakaru ulu lalbaab allah waxau ihi subxaanah ka og nebi muxamedow xaqa lagugu soo dejiye ka cilmiga ulih miyuu la mid yahay sida ka indhahala een ogeynba innamaa yatadakaru ulul albaab waxaa arrintaa garta oo tusaalaha kuwaan toobo oo keliya kuwa caqliga fayowle unbaa kuwaan toobo wax garta jacala allahu alculamaa warahata nabiyihi wa khaliifata khaliilih ilaahay waxa uu ka yeelay culimada kuwa nebigiisii moxamed ahaa sala allahu calayhi wasalam dhexla khaliilkii uu doortay ee dadka uu ugu jeclaa kuwii khaliifka ka noqday ee ummaddiisa uga dambeeyey ayuu culimada alla ka yeelay oo waxaa ku sugan fii musnad ilimaami axmed wa sunani tirmidi wa abi daawuud wa bni maaja wdarimi min xadiidi abi darda ana اnabiya salى اllahu عalayhi waslama qaal waina alculamaءa warahaة اlanbiyaa waina alanbiyaa lam yuwarisuu dinaara walaa dirhama wainama warasuu اlcilm faman akhadahu akhada bxadin waafir nabigu salى اllahu عalayhi wasalam waxa uu yidhi culimadu waa ambiyada kuwii dhaxlay waa dhaxlayaashii ama warasadii ambiyada weeyaan culimadu ambiyaduna lam yuwarisuu dinaaran walaa dirhama dadka may dhexal siiyin dirham iyo dinaar midna wainamaa inamaa warasuu lcilm waxay dhexal siiyeen un cilmi oo cilmiun bay ummadda uga tegeen ambiyadu faman akhadahu akhada bixadin waafir ruuxa dhaxalka ambiyada iyo cilmigaa qaataana alla ilaahay nasiib weyn buu ka helay dhaxalkii ambiyada ikhtaarahum allahu lilkhayr lamaa xamalahum shariicatah khayrkuu ilaahay u doortay markuu u xambaariyey uu fahamsiiyey shariicadiisii munasalka ee alla uu soo dejiyey oo saxiixeynka waxaa ku sugan xadiidu mucaawiya inuu rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam man yurid illaahu bihi khayra yufaqihu fi ddiin nebigu waxau ihi salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh ninka ilaahay khayr la doono yufaqihu fi ddiin diinta ayuu fahamsiiyaa lama odhan yucallimhu in badan baa barta oon waxba ka fahmin oo cilmiga aanu dhuunta u dhaafin qalbigana aanu u daadegin cabsi iyo camalna aan u kordhin nusuus mujarad oo markaa aada korka ka qabatay ama aada xafiday ama aada carabka ku xambaartay qalbiga markaanay u dhaadhicin dee waxba ka dheefi mayse marka maqsadka iyo muhimaddu iyo marbatulfaras iyo maxalu shaahidka loo socdaa waa alfiqhu fi ddiin waa in muraadkii ilaahay diinta u soo dejiyey la fahmo oo fiqi loo yeesho sidaa darteed ayaa khayrka waxa lagu xidhay fahamka diinta manduuqa xadiidku waxa uu tilmaamayaa uu caddaynayaa qofku ilaahay khayr la doonay inuu diinta fahamsiiyo mafhuumkiisana waxaa laga fahmayaa dee ninkaan khayr lala doonin diinta inaan la fahamsiinay markaa ruuxu waa inuu ku dadaalo inuu ka mid noqdo kuwa ilaahay khayr la doonay taana wuxuu ku gaadhayaa dee diintii inuu barto jilbaha dhulka u dhigo fahamkeeda iyo fiqigeeda u fiirsado ku dadaalo walaalayaal ida kana alculamaau bihadihi lmathaabati min aldarajati waalculuw haddii culimadu maqaamkaa sare ay ku sugan yihiin faqad kana asalafu yujiluunahum bal kanat muwaalaatuhum lahum bacda muwaalaati illahi wa rasuulihi mubaasharatan dadkii wanaagsanaayee hore waxay ahaayeen culimada kuwa xurmeeya oo qadariya oo maqaamkooda aada u dhowra oon ku dheeldheelin waxay ahaayeen kuwo xidhiidhinta ay culimmada xidhiidhinayaan ay tahay mid si toosa uga dambaysa xidhiidhinta iyo jacaylka allah iyo rasuulkiisa oo allah iyo rasuulkiisa jacaylkay jeclaadeen ay xidhiidhinayaan waxaa ugu xigay oo u saddexaynayey culimmada walaagooda iyo jacaylkooda iyo soo dhoweynta ay soo dhoweysanayaan sidaa darteed ayaa shaykhu lislaam ibnu taymiya calayhi raxmat ullah kitaabkiisa qayimka la yidhaha rafcu lmalaami can ila'immati alaclaam muqadimadiisa waxa uu ku yidhi maa nasu safxada sagaalaad wa bacdu fayajibu cala almuslimiina bacda muwaalaati illahi tacaala warasuulih muwaalaatu lmu'miniin kamaa nataqa bihi lqur'aan waxa uu sheekhu yidhi intaa dabadeed dadka muslimiinta ah ee ilaahay u hoggaansamay waxa waajib ku ah ilaah iyo rasuulkiisa jacaylkay jeclaanayaan ay xidhiidhinayaan dabadeed inay dadka muuminiintaa xidhiidhiyaan oy jeclaadaan sida qur-aankuba uu ku dhawaaqay ee uu tilmaamay waman yatawala allaha warasuulahu waladiina aamanuu faina xisba allahi hum lgaalibuun ruuxa allah iyo rasuulkiisa xidhiidhiya ee jeclaada ee soo dhowaysta iyo kuwa rumeeyey rabbi iyo rasuulkiisaba xisbiga ilaahay iyo kuwa ururka ilaahay ee toosnaaday waa kuwa liibaanaya guusha gaadhaya sheekhu markaa waxa uu yidhi waxaa waajib ku ah dadka muslimiinta ah ilaah rasuulkiisa markay xidhiidhiyaan ay jeclaadaan kadib inay mu'miniinta jeclaadaan oo soo dhowaystaan oo iyaga xidhiidhiyaan sida uu qur-aanku ku dhawaaqay ee uu caddeeyey waxa uu yihi khusuusan alculamaa aladiina hum warasatu alambiyaa waayo waa kuwii mu'miniinta ugu mudnaa wuxuu yidhi gaar ahaan culimada ambiyada kuwii dhaxlay ah kuwaasi gaar ah waa inay usii xidhiidhiyaan aladiina jacalahum allahu bimansilati nujuumi yuhtadaa bihim fii dulumaati albari walbaxr culimadaas mu'miniinta ah oo ilaahay ka yeelay tabaaraka wa tacaala booskii xidigaha oo kale u dhigay oo lagu hanoonayo mugdiyada waxa weeyaan badiyo berigaba oo sida xidigaha gudcurka iyo madowga habeenkii bad iyo berriba loogu aqoonsadoy calaamad ugu yihiin dariiqa iyo jihada aad u soconayso sidaas oo kale ayaa culimmaduna ay basharka u yihiin xidigihii diinta oo lagu aqoonsanayaa diinta iyo macaalimteeda maanta dadka zamankan jooga waxay xidiga u yaqaanaan dad kale laakiin xidigaha rasmiga ah waa alculamaa kuwaase annujuum stars bay dhalinyartu tidhaahdaay waa annujuum xidigihii diintu waa kuwaa culimadaas waqad ajmaca almuslimuuna calaa hidaayatihim wa diraayatihim id kullu ummati qabla mabcathi nabiyina muxamadi sala allahu calayhi wasalam culamaa'uha shiraaruha ila almuslimiin faina culamaa'ahum khiyaaruhum fainahum khulafaau rasuuli fii ummatih walmuxyuuna limaa maata min sunanih waxa uu sheekhu yidhi ummad kasta intii aan nebi la soo saarin sala allahu calayhi wasalam ka hor ummad kastaba culimadeedu waxay ahaan jirtay kuwooda ugu sharka badan dee marka ay waxa weeyaan waxyigii ambiyada ka baydhaan ee diinta ay duunyo siistaan ilaa muslimiinta mooyaane oo ummadda nebi moxamed kuwooda muslimiinta ah culimadoodu waa kuwa ugu wanaagsan ee mudnaanta koobaad leh waayo waa rasuulka kuwii uga dambeeyey ummaddiisa khaliifka ka ahaa ee shaqaduu hayey isaga dabadii qabtay walmuxyuuna limaamaata min sunani waa kuwa sunantii rasuulka waxa ka dhintay macnaha waxay dadku ka tegeen dhaqankeeda dib u soo noolaynaya si loogu dhaqmo bihim qaama alkitaabu wa bihi qaamu iyaga ayaa kitaabku isu taagay oo kitaabku waxa uu muujiyey sharafkooda iyo maqaamkooda wa bihi qaamuu isagaana iyaguna isku taageen oo ku qumeen oo ay muujiyeen xaqii ku jiray kitaabkaa ku yacnii waxa weeyaan iyaga ku istaagay iyaguna kitaabkay ku istaageen oo ku qumeen wabihim nataqa alkitaabu wabihi nataquu iyaga iyo shanigood iyo mansiladoodaa kitaabku ku hadlo oo ku dhawaaqay kitaabka laftiisaana iyaguna ku dhawaaqeen oo ay ku dhaqmeen wa qaala alimaamu axmed ibnu xambal fii khudbati kitaabihi alraddu cala azanaadiqati waljahmiyati maa nasu imaamu axmed khudbadda kitaabkiisa uu zanaadiqada iyo jahmiyada ku radinayo awalkeeda waxa uu ku yidhi alxamdu lilahi aladi jacala fi kuli zamani fatrati min arusuli baqaya min ahli اlcilm yadcuuna man dala ila اlhuda wayasbiruuna minhum cala اlada wuxuu yidhi allah mahad leh allaha yeelay wakti kastoo ay rusushu kala go'do oo kii horena uu dhintay ku dambana aan la soo dirin oo fatra min arrusul lagu sugan yahay xilli kastoo ay rusushu kala go'do ilaah ummadda dhexdeeda yeelay kuwa culimada oo kuwa culimo ah oo ahlulcilmigii hore ka soo hadhay dhaxalkii ambiyadana haya kuwaasoo ciddii hallowday hanuunka ku hogaaminaya oo ugu baaqaya dhibaatadoodana u dulqaadanaya oo ku sabraya yuxyuuna bikitaabi illahi tacaala almowta wa yubasiruuna binuuri illaahi ahla alcama waxay kitaabka alle ku noolaynayaan kuwa dhintay ee iimaanka iyo diinta iyo daacada ka dhintay ilan dhimashada rasmigii waa qalbigaagu inuu ka qaawan yahay diinta iyo daacada awaman kana maytan faaxyaynaah wajacalnaa lahu nuuran yamshi bihi fi nnaas kaman mahaluhu fi ulumaati laysa bikharijin minha marka yani nolosha rasmigii waa ta iimaanka oo muminku waa xayun qalbiguu ka nool yahay ruuxda dhimashada rasmigiina waa ta qofka iimaanka waayey oo qalfoof socda mooye wax kale ugama hooseeyo mar haddii ruuxdiisu iyo islaamnimadii ay ka madhan tahay wa yubasiruuna binuuri illaahi ahla alcama dadka ka indhahala diinta iyo daacadiyo iimaankana ilaahay nuurkiisa uu ku galladaystay ayay xaqa ku tusayaa fa kam min qatiilin liibliisa qad axyow wa kam min daallin taayihin qad hadow fara badanaa ku ibliis u dishooday oo waxa weeyaan u dhintoo u baktiyey iimaan la-aan iyo diin darro oo ay dib u soo nooleeyeen nuurkii islaamka iyo iimaanka markay u tilmaameen fara badanaa mid hallaabay oo ambaday oy dariiqa xaqa ah ku duween famaa axsana aharahum cala annaasi wamaa aqbaxa ahara annaasi calayhim ynfuna can kitaab اllahi taxriif alghaaliina waاntixaal اlmubطiliina wataأwiil اljaahiliin aladiina caqaduu alwiyat اlbidcati waaطlaquu cinaan اlfitna maxaa ka wanaagsan raadka ay dadka ku leeyihiin diin baabay ugu baaqayaan maxaa laakiin ka xun raadka xun ee dadku ay ku leeyihiin waxa weeyaan culimada korkooda ee afxumo iyo adinxumoba ay kula dhaqmayaan waxa ay ka difaacayaan kitaabka alleh kuwa jaahiliinta inay leexiyaan ama ahlu baatilku ay beentooda iyo baatilkooda ku badhxaan ama ahlu guluwiga talax tegay taxriifkooda iyo leexintooda ay diinta ku xumeeyaan taasay ka difaacayaan oo dhufayska ugu jiraan kuwaasoo calamadii bidcada guntaday hoggaankii fitnadana sii daayo fitnada xakamaha u sii daayey oo dacal walba u daaqay fahum mukhtalifuuna fi lkitaab mukhaalifuuna lilkitaab kuwaasi kitaabka waa isku khilaafsan yihiin laftiisana waa khilaafeen oo kuma sugna mujmicuuna calaa mufaaraqati alkitaab waxay ku kulmeen kitaabka inay ka faaruqaan oo ay ka fogaadaan yaquuluuna calى allahi wa fi llahi wa fi kitaabi illahi bigayri cilm waxay ilaahay iyo kitaabkiisa kaga hadlayaan aqoon darro iyo cilmi la-aan oo waxay u nisbaynayaan waxay ka nasaan yihiin yatakalamuuna bilmutashaabihi min alkalaami wayakhdacuuna juhaala annaasi bima yushabbihuuna calayhim fanacuudu billahi min fitnati lmudiliin waxa uu sheekhu tilmaamay inay mutashaabihaas ku tacalluqayaan isku eg eg si ay dadka ugu lumiyaan xadiidkii saxiixa ahaa ee caaisha ay warinaysayna rasuulku sala allahu calayhi wasalam waa kii lahaa idaa ra'aytum aladiina yatabicuuna maa tashaabaha minhu fa ulaa'ika aladiina samaahum allahu faxdaruuhum haddaad aragtaan kuwa mutashaabiha raacraacaya waxyaabaha isku eg eg ee muxkamaadka waadixaadka ah ka baydhaya kuwaa ah haddaad aragtaan waa kuwuu ilaahay magacaabay ee ka digtoonaadoo isaga fogaada wuxuu tilmaamayaa rasuulku sala allahu alayhi wasalam hadalka allah uu yidhi faama aladiina fii quluubihim zaygun fayatabicuuna maa tashaabaha minh ibtigaaa alfitnati wa ibtigaaa ta'wiilih kuwa qalbigoodu uu leexsan yahay ee zayga iyo leexashadu ay ku jirtaa waxay raacraacayaan kitaabka xaggiisa kiisa isku eg eg ee laga yaabo macnihiisu inaanu waadix ahayn oo meel aanu ku caddayn kaasay raacraacayaan iyagoo doonaya inay dadka ku fitneeyaan ilaahay subxaanahu wa tacaala aayaadkiisana ku leexiyaan oo muraadkii ilaahay ay ka duwaan ibnulqayim waxa uu ku yidhi kitaabkiisa aclaamu lmuwaqiciina can rabbi alcaalamiin aclaam iyo iclaamba waa loo dabdiyey waxa uu yidhi waxaajaة الnaasi ilayhim acdamu min xaajatihim ilى الطacaami wالsharaab wa طaacatuhum afradu calayhim min طaacati اlأummahaati wاlآaabaa binasi اlkitaab waxa ibnu اlqayim uu yidhi dadku baahiday culimada u qabaan waxay ka weyn tahay baahiday u qabaan cuntada iyo cabitaanka in la ateeco culimaduna waa faral ka horeeya daacada aabbayaasha iyo hooyooyinka kitaabka ilaahay baana caddeeyey oo alla waxau uhi yaa ayuha aladiina aamanuu atiicu llaha wa atiicu rasuul wa uli lamri minkum mu'miniintiyey ilaahay ateeca rasuulkiisana ateeca sala allahu calayhi wasalam kuwa talada u saaxiibka idin hayee idinka idinka midana ateeca oo yeela marka طaacat اllahi wa طaacata rasuulih waxaa lagu sadexeeyey طaacatu awliyaaءi اlumuur intaan waalidba la sheegin qaala cabdulahi bnu cabaas fi ixdى riwaayatayni canhu wajaabir bn cabdilah wاlxasan اlbصri waabulcaaliya wacطaaء bn abi rabax wamujaahid fi ixdى riwaayatayn wاضaxaak intaasiba waxay ku fasireen ululmrigo ay yidhaahdeen ululmri hum اlculamaa kuwa talada u saaxiibkaihi waa culimada ee hogaanka diinta ummadda u haya wa hada ixdى riwaayatayn can اlimaami axmed ibnu cabaasna waxa uu ku yihi riwaayada kale wakada abu hurayrata wasudi wamuqatil wazayd بن aslam hum lumaraa yani ululamrigu waa madaxda hogaanka siyaasadda iyo talada ummada u haysa wahiya riwaayat اlأkhraa can alimaami axmed waxa markaa saxaabada iyo taabiciinta iyo ahlulcilmigii hore ay ku tilmaameen in lafdiga alumaraa ama ulil amri minkum u koobsanayo alculamaau walumaraa culimada iyo madaxda muslimiinta oo culimadu waxay hayaan hogaankii diineed madaxda muslimiintuna waxay hayaan hogaankii siyaasadda iyo maamulka xagga adduunyada labadaa hoggaan ayaa طaacadooda lagu xijisiiyey bacda طaacati اllahi wa rasuulih uma bayana bacda dalika shaykhu اlislaam ana طaacata اlumaraa tabacun liطaacati اlculamaa falaa طaacata lahum ida lam yaأmuruu bimuqtada اlcilm kama ana طaacata اlculamaa tabacu liطaacati اllahi warasuulih falaa samca walaa طaaca ida lam yaأmuruu bimuqtada طaacati اllahi warasuulih waxa ibnu اlqayim uu caddeeyo uu yidhi طaacada umarada la aطeecayo waxay raacsan tahay waa madaxda muslimiinta daacada la adeecayaa waxay raacsan tahoy tabac u tahay daacada culimada oo madaxda la adeeci maayo haddaanay amrin waxa cilmigu uu keensanayo ee uu ina amrayo oo ah daacat ullaahi wa daacatu rasuulih sidoo kale daacada culimaduna waxay raacsan tahay lidaacati illaahi wa rasuulih ilaahay daacadiisa iyo daacada rasuulka oo haddaanay ina amrin culimadu aacada alle iyo aacada rasuulka iyo macsiye ina faraan falaa samca walaa aaca marka asalka aacadu marjica loo noqonayaa waa aacat llahi wa aacatu rasuulih madaxda iyo culimaduna waxa lagu adeecayaa uun fii aacati اllahi wa rasuulih sidaa darteed ayaa aacada markii layna farayey ficilka aacada ilaahiyo rasuulkiisaba waa laga horreysiiyey aiicu llaha wa aiicu rasuula laakiin ulilamriga wa atiicuu ulilamri lama odhan si laynoo dareensiiyo daacadoodu inaanay madax bannaanayn oonay gaar u taagnayn ay raacsan tahay liaacati illaahi wa aacati rasuulih walaalayaal idan salaaxu lcaalam bisalaaxi haatayni aa'ifatayn wa biaacatihim fi lkhayr taslixu alumuur addunyawiyatu walukhrawiya wa bimacsiyatihim tafsudu alumuuru addunyawiya walukhrawiya labada daa'ifo waa culimada iyo madaxda muslimiinta ah in wanaagga lagu adeeco ayaa arrimaha adduunyo iyo kuwa aakhiraba ku islaaxaya in wanaag iyo khayrka lagu caasiyo lagaga hor yimaado ayaa arrimaha adduunyo iyo aakhiraba ay ku fasahaadayaan waxaa mihaal inoogu filan maada antaja alikhtilaafu calaa xukaami lmuslimiin fi alcaalam alislaami mujtamacaadka muslimiintu inay madaxdooda ka hor yimaadaan af iyo adinba maxay ka dheefeen waxa weeyaan caalamulislaami waddamadii madaxdooda ku baxay maxay midho ka goosteen waynu arkanaa oo waa u taagannahay maanta midhaha qadhaadh ee laga goostay halkaa waxaa laga qaadanayaa alkhuruuju calaa waliyi اlamri اlmuslim sawaan bilkalaami aw bilficaal madaxa yani waxa weeyaan madaxweynaha muslimka ah in lagu baxo oo laga hor yimaado waxaa ka dhalanaya dhibaatada maanta aynu arkayno ee caalamulislaami ka taagan wahakada alikhtilaafu على العلماء bilbail من mawruuhaati alikhtilaafi aljaahiliya على alambiya liannahum warahatu alambiya falahum نصيب من qowli النبي sala allahu عليه wasalam fima akhrajahu اlimaamu muslim min xadiidi abi hurayra ma nahaytkm canhu faاjtanibuuh wma amartkm bihi faatuu minhu ma اstaطactum fainama ahlaka اladiina min qablikum kahraة masaa'ilihim waاkhtilaafhm calى anbiyaa'ihim sidaas oo kale culimada in laga hor yimaado oo baatil iyo gardarro lagu khilaafo waa waxyaabaha laga dhaxlay khilaafkii jaahiliyadii hore ambiyadooda ay khilaafayeen ay ka hor imanayeen waayo culimmadu waa ambiyada kuwii dhaxlay nasiib baanay ku leeyihiin hadalkuu nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam xadiidka saxiixa imaamu muslim saxiixiisa uu ku soo saaray abu hurayrana uu warinayo uu yidhi maa nahaytukum canhu fajtanibuuhu wamaa amartukum bihi faatuu minhu ma staactum nebigu waxau yihi sala allahu calayhi wasalam waxaan idinka reebay ka dheeraada waxaan idin farayna intaa kartaan kala kaalaya waxa uu rasuulku yidhi waxaa halaagay kuwii idinka idinka horreeyey kahratu masaa'ilihim wakhtilaafuhum calaa ambiyaa'ihim su'aal badnaantoodii iyo khilaafkay ambiyadooda khilaafayeen wa haakada alyowm wataariikhu yuciidu nafsah washayu bishayin yudkar maantana waa sidaas oo kale taariikhduna iyadaa ise soo celisa shaygana shay baa lagu xasuustaa oo sida umamkii hore ambiyadooda ay khilaafayeen ay ugu halaagsameen ayaa maanta culimmada booskii ambiyada taagan ee nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam dhexalkiisa haysa khilaafka la khilaafay waa lagu halaagsamo waa lagu baaba'ay oo markii inan yar oo dee caqligiis iyo qoriga uu sitaa ay isku mid yihiin cilmi dheeraadana aan xambaarsanayn fatwadiisii ay noqotay qorigiisa wuxuu kala kulmo kuu doono bannaysta kii uu doonana daaya xaalkii markuu sidaa noqday ee culimmadii waaweyneyd dhag jalaq loo siin waayey ee wixii la doono la sameeyey dhiiggii muslimiinta la bannaystay ee masaajidada hortoodii laysku sugay iyo gudahoogaba laysku laayey ee dadkaasi weliba magacii jihaadkaee sharafta badnaa ay u huwiyeen waxa weeyaan waxyaabaha foosha xun leh ee diinteennu ay beri ka tahay taasi waa dhaxalka laga dhaxlay dee da-yartaa maanta soo baxday inay culimmadoodii ka go-een oo ay iyaga ka tala qaadan waayeen dariiqoodiina ay mari waayeen oo masaa'il waaweyn oo abuubakar iyo cumar haddii loo bandhigo ahlu baycati ridwaan iyo ahlu beder iyo raggii waaweynaha ay isugu yeedhi lahaayeen ayaa laga yaabaa inan yari isagu inuu isu fadwoodo oo dhegta uu dhiigga u daro cidda uu doono waa dhaxalka laga goostay waxa weeyaan culimada iyo da'yartu in badan meelo badan inay ku kala go-aan oo ay isku xidhnaan waayaan sufyaan athawri waxa uu yidhi idaa aqbalat alfitna laa yacrifuhaa ila alculamaa wa idaa adbarat carafaha alcaalimu waaljaahil fitnadu markay soo yeelyeelatee ay soo qaabishay soo socoto caalimka mooye cid kale ma garato laakiin markay daba jeedisee ay dhacdee wixii dhacayayba uu dhaco caalim iyo jaahil mid walba waa gartaa culimmadu fitanka waxay ka sii digaan intaanay dhicin ee sansaanteedu ay soo socoto ay yidhahdeen war ka jooga dabadeed marka laga joogi waayo dee faraha lagaga gubtaa faraha marka lagaga gubtana dee hadhow marka la yidhaho alla run bay ahayd waxba u tari mayso maanta yacni dagaalada fasaadka iyo qaraxyada iyo dhiigga la daadinayo culimadu horay uga hadleen oy weligood uga digi jireen laakiin markii dheg jalaq loo siin waayey dee faraha lagaga gubta maanta dad fara badani ay fahmeen oo ay ka garaabayaan laakiin waajibku wuxuu aha markii horeba in culimada la dhagaysto oo loo dheg raariciyo si aanay xaaladu u noqon dee goor wax walba ay fasahaadeen fanaadu walaata xiina manaas walaalayaal namaadij min ijlaali salafi lilculamaai wa haybatihim bal hadda tusaalayaal koob kooban dadkii hore siday culimada u qadarin jireen ee uga haybadaysan jireen taawus ibnu kaysaan waxa uu yidhi inna min asunnati an tuwaqira alcaalim sunnada waxaa ka mid ah caalimka inaad weynayso jaamicu bayaani alcilmi wa fadlih mujalladka koobaad safxada afar boqol konton iyo sagaal allah waxa u yihi subxaanah inaa arsalnaaka shaahida wamubashira wanadiira lituuminuu biاllahi warasuulih watucaziruuhu watuwaqiruuh watusabixuuhu bukrata waasiila allah waxau yidhi nebi muxamedow waxaanu kuu soo diray inaad tahay shaahidan wamubashiran wanadiira adigoo ummaddaada ku markhaati kacaya mu'miniinta janno ugu bushaaraynaya gaaladana cadaab uga digaya oo ku cabsi gelinaya maxaanu kuu soo diray ma hiya muhimat lirsaal lituuminuu biاllahi warasuulih si aad alle iyo rasuulkiisa u rumaysaan wa tucaziruuhu wa tuwaqiruuh si aad nebiga u weynaysaan oo u xurmaysaan wa tusabbixuuhu bukratan wa asiila allana aada uga huftaan xumaan oo dhan gelin hore iyo gelin dambaba waxaa ku jira alxaqu lmushtaraku bayna allahi wa rasuulih walxaqu lmukhtasu birasuuli اllahi salى اllahu alayhi wasalam walxaqu lmukhtasu biاllahi caza wajal aliimaanu billaahi wa rasuulih waa xaqa mushtaraga ah ee rabbi iyo rasuulkiisa ka dhexeeya in la rumeeyo weynaynta iyo qadarinta watucaziruuhu watuwaqiruuh waxaa loo celinayaa nebiga sala allahu calayhi wasalam inay dadku xurmeeyaan oo qadariyaan nebigooda muxameda calayhi salaatu wasalaam wa tusabbixuuhu bukratan wa asiila waa xaqun mukhtasun billaahi waxdah ilaahay in la nasaho oo xumaan iyo nuqsaan oo dhan laga nasaho walaalayaal min twqiiri الnabiyi salى اllahu عalayhi waslama twqiiru waarihih lianna alculamaءa warahat اlambiyaa weyneynta nebi moxamed calayhi الsalaatu wasalaam iyo xurmayntiisa waxaa ka mid a kii dhaxlay ee culimada ahaa in la weyneeyo oo la xurmeeyo shacbi waxaa laga wariyey inuu yidhi صلى زيد بن ثابت على جنازة ثم قربت له بغلة ليركبها فجاء ابن عباس فأخذ بركابها فقال له زيد خل عنك يا ابن عم رسول الله فقال ابن عباس هكذا يفعل بالعلماء والكبراء شعبي waxa laga wariyey زayd بن ثاaبت كاتب الوحي لرasuuل اللahi صلى الله عليه وسلم ayaa جناaزة ku tukaday dabeed baqل baa loo soo dhoweeyey si uu u fuulo iبن cabaas baa u qabtay markaasaa zayd ibnu thaabit waxa uu yidhi iska sii daa nebiga in adeerkiiyow waa cabdulahi bnu cabaas markaasaa cabdulaahi bnu cabaas uu yidhi sidaasaa culimada iyo dadka waaweyn sidaasaa loo yeelaa waa ibnu cabaas xabru hadihi اlummati wa turjumaanu اlqur'aan oo halkuu ka soo jeedaana beyt nubuwa ay tahay cilmina ku darsaday ayaa haddana sidaa ugu khidmaynaya zayd bnu haabit waa tusaale caddaynaya xurmada iyo culimada dadkii hore siday u qadarin jireen ibnu cabaas waxaa laga wariyey radia allahu canhuma inuu yidhi makatu sanatayn uriidu an asأla cumar bn الkhطاab radia allahu canhu can xadiiثi ma manacanii minhu ila haybatuh xatى takhallafa fi xajaة aw cumraة fi اlaraak aladi bbaطni mari الظahraan lxaajatih falama jaءa wakhalawtu bih qultu ya amiira اlmuؤminiin wuxuu yihi ibnu cabaas laba sannadood baan sugayey oo cumar ibnu khadaab aan doonayay mas'ale hal xadiid inaan weydiiyo iima diidin muddada intaa leeg inaan su'aalo cumar su-aashaas ilaa haybadda aan ka waabanaya aan ka haybadaysanaya mooyaane ilaa aanu mar xaj ama cumro intaanu isku raacnay si uu xaajadiisa u guto uu dadkii uga hadhay oo geed cadayga maxaanku idhahdaa geeda cadayga dhexdood uu dhex galay si uu ugu soo xaajo guto dabadeed waxa uu yidhi markii uu ka soo noqday ayaan la gaar noqday markaasaan ku yidhi amiirkii muuminiintow uriidu an as'alaka can xadiiثin mundu sanatayn ma manacanii ilaa haybatan lak laba sannadood baan doonayey hal xadiid inaan ku su'aalo iima diidayn mahaabada aan ka haybadaysanayo mooye wax kale qaala falaa tafcal idaa aradta an tas'alanii fasalnii fain kaana cindii minhu akhbartuk wailaa qultu laa aclam fas'alta man yaclam wuxuu yihi war sidaa samayn markaad doonto inaad wax weydiisa weydii haddaan garanayana waan kuu sheegi haddii kale ma garanayaan ku odhan oo ciddii garanaysa weydiini qultu man ilmar'ataani alataani dakarahuma allahu tacaala annahumaa tadaaharata calaa rasuuli illah sala allahu calayhi wasalam qaala caaishatu wa xafsa alxadiid waxa uu ku yidhi labadii haweenka ahaa ee ilaahay kitaabkiisa ku sheegay inay isu bahaysteen nebiga sala allahu calayhi wasalam waa ayo waxa uu yidhi caaisha iyo xabse ayay ahaayeen wain tadaahara calayhi faina allaha wa mawlaahu wa jibriilu wa saalixu اlmu'miniin wاlmalaa'ikatu bacda dalika dahiir kuwaa isu bahaystay caaisha iyo xabsay ahaayeen buu yidhi moxamed ibnu siriin waxa uu yidhi ra'aytu cabdaraxmaan bna abi layla waasxaabuhu yucadimuunahu wayusawiduunahu wayusharifuunahu midla alamiir waxaan arkay buu yidhi cabdiraxmaan ibni abi layla oo asxaabtiisu ay weyneynayaan oy sharfayaan sida madaxweynaha oo kale acmashna waxa waxau yidhi kunaa nahaabu ibraahiima kamaa yuhaabu alamiir ibraahim waxaanu uga haybadaysan jiray sida amiirka looga haybadaysto waxaynu isku dayanaa maadaama jaza llahu khayran wasiirku wakhti hore uu inoo yimid allaha barakeeyo isagoo hawlo badan lahaa mawduuceennoo dheer inaynu soo koobkoobno oo aynu soo gaabinno si uu wasiirku insha allah kelmadiisa inoo yidhaahdo eh, intaa waxaan kaga gudbayaa kolley aqwaal badan baa ii qorayd laakiin intaa waxaan ku dhaafayaa mawduuca ah ijlaalka iyo weynaynta culimada waxaan usoo daadegayaa mawdiicii isaguna mawduucii isaguna ugu muhiimsanaa waxa weeyaan majliskeennan caawa oo ah khutuuratu tanaqusi alculamaa culimada in la tanaquso oo la xaqiro khatarta iyo halista ay leedahay waayo mowduucaasi maanta waa mowduuc taagan oo baraha bulshadu ay ku wada xidhiidho iyo meelaha la midka ah maanta culimada waa lagu dhiiran yahay dhiiranaantaasina dee asbaab baa keenaysa waana in la fahmaa dhiiranaantaasi dhibka ka dhalan kara iyo waxa ay keensan karto in la fahmo ummaddu ay hoos u eegto walaalayaal khatar waxaa ugu filan cayda culimada la aflagaadaynayo anna tanaqus alculamaa huwa tanaqusun liwarasati alambiyaa culimada la xaqiraya ee la liidaya ee wax laga sheegayaa dee ambiyada kuwii dhaxlay ayaa la liidayaa oo wax laga sheegayaa mar haddii dhaxalkii ambiyada kuwii xambaarsanaa wax laga sheegayana halka loo socdaa waa dhaxalka ee dhaxlaha ma aha halka loo socdaa waa sharciga ee sheekha ma aha halkaa waa inaad fahamtaan oo dadka maanta usoo xadhka xidhay ee u soo biyaystay ee qalinkooda u sakhiray wadaadkii hadlaba inay ku boodaan oo wax ka sheegaan shaqadaa usoo banbaxay waa inaad ogaataa dagaalkaasi inuu yahay dagaal diineed oo diinta iyo sharciga iyo xamaladii xambaarsanayd kitaabka iyo sunnada ay dadkaasi ku soo qaadeen arrinta noocaasi wax cusub ma aha oo waagii islaamku maalintuu baryey laga soo bilaabo ilaa maanta dadka diinta colka ku ah iyo kuwa munaafiqiinta ah iyo cid kasta u dhega nuguli diinta si walba inay kula dagaalamaan waa dooneen oo way isku dayeen laakiin lam yanjaxuu saabiqan walan yanjaxuu laaxiqa hore ugumay guulaysan dibna ugu guulaysan maayaan waayo waalcaaqibatu litaqwa ilaahay waxa waxau ihi subxaanah yuriiduuna an yudfiuu nuura allahi biafwaahihim waya'ba allahu ila an yutima nuurah walow kariha alkaafiruun waxay doonayaan inay baktiiyaan nuurka ilaahay ee islaamnimadii ee iimaanka afkooday doonayaan inay ku bakhtiyaan ilaahayna waa diiday inuu nuurkiisa taam yeeluu dhammaystira mooyaane wax kale waa diiday walow gaaladu haba kahdaan oo arrintaa ha nacaan oo ha karaahiyeystaane ibnu kaiir waxau ihi aayaddaa markuu fasiraayey famahaluhum fii dalik kamahali man yuriidu an yudfia shucaaca ashamsi wa nuura alqamar aw nuura alqamar binafkihi whada laa sabiila ilayh fakadalika maa arsala allahu bihi rasuulah laa budda an yatima wayadhar wuxuu ihi ibnu kaiir kuwaa doonaya inay islaamka afkooda ku baktiyaan waxaa tusaalahoodu la mid yahay waa sidii nin hadh cad intuu bannaanka istaagay yidhi cadeeddaan baktiinayaayo fuufku yidhi soo lala yaabi maayo lo odhan maayo war ninkani wuu waashay kaasay la mid yihiin buu nin hadh cad intuu bannaanka u baxay yidhi cadeedda nuurkeeda afkaygaan ku baktiinaya ama habeen caddo ah iftiinkii dayaxa yidhi afkaygaan ku baktiinaya wuxuu yidhi sidaasoo kale sidaanay u suuroobin nuurka dayax iyo cadeedda ninnaynaanu afkiisa ku bakhtiin karayn ayaa iftiinka islaamka nina aanu bakhtiin karayn fakadalika maa arsala allahu bihi rasuulah laa budda an yatima wayadhar waa lagama maarmaan rabbi rasuulkiisa wixii uu ku soo diray inuu taam noqdo u muuqdaa waa lagama maarmaan wa dahara amru llaahi wahum kaarihuun horaysiyo dambaysaba amarkii ilaahay waa muuqday iyagoo neceb oo dhibsanaya rasuulkana sala allahu calayhi wasalam saxaabadii intay u yimaadeen oo uga cawdeen dhibka ku dhacaya ayaa waxa uu ku yidhi wallaahi layutimana allahu hada alamr xataa yasiira araakibu min sancaa ilaa xadramowt laa yakhaafu ila allaha wadi'ba calaa ghanamih walaakinakum tastacjiluun wallaahi baan ku dhaartee buu yidhi marka hore wuxuu u tilmaamo uu ku yidhi raggii idinka horreeyey inta lasoo kaxeeyo lala yimaado fa yuxfaru lahu god loo qodo lagu rido fa yuudacu lminshaaru calaa mafraqi ra'si madaxiisa barhtankiisa miishaar af badan la dhigo ayaa fa yushaqu nisfayn laba isleeg loo kala jeexayo laba labada dhinac u kala dhacay maa yasuduhu dalika can diinih arrintaasi diintiisa kamay duwayn kamanay leexinayn wuxuu yihi wallaahi baan ku dhaartay nebigu sala allahu calayhi wasalam ilaahay amarkan waa taam yeelayaa oo mashriq iyo maqhribba waa gaadhayaa ilaa ninka socotadii uu socdo sanco laga bilaabo ilaa xadramowd isagoo ilaahay mooye cid kale aan ka baqanayn yeyga adhigiisa inuu uga baqda mooye laakiin waa degdegaysaane sabra cidhibta idinkaa leh waxaynu leenahay almustaqbalu lihada addiin mar kasta oo dhibaatooyin yaryari ay dhacaan oo dadka muslimiinta ay daciifaan oo mixan iyo masaa'ib ay ku dhacaan waxaynu niyaddeenna ku dejinaynaa oo dadka ugu laab qaboojinaynaa walcaaqibatu litaqwa waa marxalad kooban oo lagu yaro karbaashayo sababtuna ay tahay dadka diinta ka durkay laakiin marka lasoo noqdo cidhibtu waxay ku dambaynaysaa iyo guushu ahlulislaam imaamu axmed ayaa waxaa soo gaadhay ninka ibnu abi qutayle la yidhaahdaa inuu ahluxadiidka ku yidhi waa qowmun suu faqaala alimaamu axmed wa huwa yanfudu hawbah wayaquulu zindiiqun zindiiqun zindiiq wadakhala beytah axmed ibnu xambal ninkaa inta loo sheegay ahlulxadiidka kuwa xadiidka nebiga sala allahu calayhi wasalam ehelka u ah marka loo sheegay yidhi waa dad xun axmed ibnu xambal maradiisii intuu meeshii ka hurguftuu saro kacay oo gurigiisii uu galay ayuu yihi waa zindiiq waa zindiiq waa zindiiq buu saddex jeer yihi diinlaawo weeyi oo ahludiin diin hadduu yahay xadiidka nebiga dadka ehelka u ah sidaaba kumuu sameeyeen sheekhulislaam ibnu taymiya hadalka imaamu axmed ibnu xambal wuxuu ku tacliiqiyey fa fainahu carafa maqzaah axmed ibnu xambal wuxuu ninkan ugu yidhi zindiiq wuxuu gartay halkuu duulaanka ku yahay uu doonayo maaha dadka ahlulxadiidka waa xadiidka nebiga sala allahu calayhi wasalam waa hadalka rasuulku u socdaa qofka wuu usii marayaa waxaa maanta la lamida kuwaas kuwa culimmada soo maraya dagaalka diinta iyo shareecada oo iyagoo afkaar kaleo qaldani ay ku jirto oo diintoodii ay saluugeen ay ku dhasheen ayaa si ay diinta wax uga sheegaan waxay u soo marayaan culimada shareicada xambaarsan arrinta noocaasi qofku inuu diintii dagaal la galo oo xamaladii shariicada uu waxa weeyaan xurmayn waayuu dagaal af iyo adinba a la galo oo ilaahay aayaadkiisii uu ku jees-jeeso arrinta noocaasi waa zandaqa waa diin la'aan aan waxaa loo socdaana waa diinta lafteeda nebiga sala allahu calayhi wasalam afartan sannadood buu qoomkiisa dhex joogay intii aan loo waxyoon waxay u yaqaaneen asaadiq alamiin run badanihii aaminka ahaa isagay ula iman jireen waxay isku qabtaan maalin alla maalintii loo waxyooday ay yidhaahdeen saaxirun majnuun waa moxamed alamiinkii saadiqa ahaa marka halkee loo socdaa shakhsiyadda moxamed haddii la doonayo hore umay aamineen umanay qaateen laakiin waxay u socdaan maaha shaksiyadiise waa sharcigii lagu soo dejiyey taana alla wuxuu ku tilmaamay tabaaraka wa tacaala fainahum laa yukadibuunak walaakina aalimiina biaayaati illahi yajxaduun adiga kuma beeninayaan oo been kuma nisbaynayaan way ku yaqaanaan inaad tahay muxamed asaadiq lamiin laakiin waxay dafirayaan oy diidayaan aayaadka lagugu soo dejiyey wa wahaakada zanaadiqat lyowm wlmunaafiquun zanaadiqada iyo munaafiqiinta maanta joogaana waa sidaas oo kale oo diinta iyagoo doonaya ayay dadka xambaarsan u soo marayaan oo aayaadka ilaahay wax ka sheegayaan walaalayaal waxay bilaabeen markii waagii islaamku uu baryey nebi moxamed loo waxyooday sala allahu calayhi wasalam inay siyaabo fara badan ula dagaalamaan oo uga takhallusaan diinta uu nebi moxamed la yimid tallaabada koobaad ay qaadeen waxay ahayd wasafuuhu biashnaci alawsaafi waalalqaab waxay ku tilmaameen tilmaamihii ugu liitay kadalika ma ata aladiina min qablihim min rasuulin ilaa qaaluu saaxirun aw majnuun atawaasaw bih bal hum qawmun taaquun waa saaxir bay yidhaahdeen waa shaacir bay yidhaahdeen gabayaa waa falalow bay yidhaahdeen waa majnuun falan oo waalan bay yidhaahdeen sidaas oo kale ayaa ummadihii ka horreeyana rasuul uma iman ilaa sidaasoo kale ay ku sameeyeen miyay isu dardaarmeen may ismabay soo gaadhin bal hum qowmun taaquun ha yeeshee waa qoom waxa weeyaan xadgudbay xadgudubka ayaana kulmiyey kalaamkooda oo markii uurkooda gaalnimadu ay isku mid ku noqotay ayaa afkooda wixii ka soo baxayena uu noqday wax isku mida oo mutashaabiha taana waatuu rabbi ku tilmaamay kadalika qaala aladiina min qablihim mila qawlihim tashaabahat quluubuhum sidaasoo kale ayaa kuwii ka horreeyey ay ku hadleen qalbigooda ayaa gaalnimada isku shabahay markaasaa afkooda wixii ka soo baxayna isku mid uu noqday yaa ayuha aladii nusila calayhi dikru inaka majnuun ayay edebdaradooda ku dhawaaqeen kii qur-aanka lagu soo dejiyeyow waad waalantay bay ku yidhaahdeen waxaashaa wakalla markay awsaaf iyo cay waxba kaga qaadi waayeen xaawaluu qatlah dilkiisay dooneen nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam waid yamkuru bika aladiina kafaruu liyuhbituuka aw yaqtuluuka aw yukhrijuuk wayamkuruuna wayamkuru allah wallahu khayru lmaakiriin xusnabi allow markay ku shirqoonayeen gaaladu si ay ama kuu xidhaan ama kuu dilaan ama kuu barabixiyaan oo ku masaafuriyaan way ku shirqoolayaan ilaahayna waa shirqoolayaa ilaahay baana ugu khayr badan cid wax shirqoosho oo makrida waa sifaadkii muqayadada ahayd ee min baabi almuqaabalati waljaza yamkuru llahu biman yamkur ciddii makri samaysa ku ka daran ayuu ilaahay ku samaynayaa jazaan wifaaqan wاljazaءu min jinsi اlcamal wahamuu bima lam yanaaluu waxay damceen waxaanay gaadhin oo ilaahay baa nabigiisii moxamed ahaa salى اllahu alayhi wasalam ka difaacay dilkoodii uma qaataluu qaataluu nabiya waatbaacahu salى اllahu alayhi wasalam markay taana awoodi kari waayeen ee rabbi ka badbaadiyey nebiga iyo atbaacdiisiiba dagaal iyo dagaal bay la galeen falam yuflixuu kumay guulaysan uma laja-uu ilaa ariiqati maakirati khabiia wahiya adukhuulu fi lislaami daahira waalkaydu lahu baatina dabadeed waxay sameeyeen dariiqo khabiis oo fool xun oo liidata oo ah inay islaam afka baarkiisa ka muujistaan hoostana ay ka shirqoolaan oo ay doonaan dumintiisa waa munaafiqnimadii فتkوna فريq المناaفiقiiنa برi'aaسaةi رأس المناaفiقiiنa cabdاللahi بن أbي بن saluul waxaa markaa samaysmay oo halkaa ka unkamay kooxdii munaafiqiinta ee cabdاللahi بن أbي بن saluul uu madaxa u ahaa وasرcaana ma فaضaxahm الlah وakashaفa sitrahم markiiba ilaahay munaafiqiintana waa fadeexeeyey oo arinkooda ummadda islaamka waa u caddeeyey waxaa haddaba xaqiiqo ah in munaafiqa sharkiisu ka adag yuhuu ka dhib badan yahay gaalka gaalnimada caddaysanaya sidaa darteed ayaa ilaahay cadaabka munaafiqa uga yeelay mid ka culus ka gaalka gaalnimada caddaystay oo allah waxau ihi ina almunaafiqiina fi darki اlasfali min annaar kamay zuulin munaafiqiintu mundu fajri اlislaam ilaa yowmina haada inay isku dayaan oy damcaan islaamka gudaha inay ka dumiyaan iyagoo korka ka muujisanaya waxa weeyaan islaamnimo haddii sufuuftii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam iyo saxaabadiisa dad munaafiqiin oo la yaqaana ay ku dhex sugnaayeen ma u malaynaysaa maanta sufuufta muslimiintu inay ka madhan tahay kalla kama madhna wakhti kasta munaafiqu waa joogaa waxaanuu isku dayayaa diinta inuu dumiyo safkeedo gudaha uu kala dagaalamo caybu lmunaafiqiina lilculamaa qadiimun mundu zamani nabiyi sala allahu calayhi wasalam cayday munaafiqiintu caayaan culimadu waa mid horayso oo soo jireen ah ilaa xilligii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo ghaswatu tabuuk iyagoo tilmaamaya nebi maxamed iyo asxaabtiisii ayaa waxay yidhaahdeen maa ra'aynaa mila quraa'ina ulaa argaba butuunan walaa akdaba alsunan walaa ajbana cinda alliqaa waxay yidhahdeen quraada iyadanoo kala maanaan arag kuwa ka cirweyn marka cuntada la cunayo kana been badan marka la sheekaysanayo kana fulaysan marka raggu ay fooda istaraan yay tilmaamayaan nebi maxamed sala allahu alayhi wasalam iyo saxaabadiisii walain sa'altahum layaquuluna layaquulanna inama kuna nakhuudu wanalcab qul abiillaahi waaayaatihi warasuulihi kuntum tastahzi'uun laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum marka la weydiiyena maxaa sidaa u samayseen waxay odhanayaan waanu iska dheeldheelanoo ciyaar ciyaar bay naga ahaydo waddadaanu ku maranay jidkaanu ku goynanay waxaa la yidhi nebi allah waxaad ku tidhaahdaa ma ilaahay iyo aayaadkiisa iyo rasuulkiisa ayaa ku jeesjeesaysaan ha cudurdaarannina waa gaalowdeen iimaankiina dabadii halkaa waxaa laga qaadanayaa ilaahay iyo rasuulkiisa iyo aayaadkiisaoo lagu jeesjeeso wax sahlan ma aha waa wax diinta lagaga baxayo oo qofku gaalnimo geyaysiin karta iska ilaali in lagu adeegsado oo aad ilaahay diintiisa aada dagaal ku qaado adigoo haddana islaamnimo sheeganaya waa arrin aad iyo aada u khatar badan munaafiqiintu waxa weeyaan wakhti kastaba dagaalkoodu waa jiraa oo ma go-ayo iyaakum anifaaqa calaa anfusikum naftiina nifaaq uga baqa gaar ahaan kuwa warbaahinta iyo eh, wasaailkan lagu wada xidhiidho waxaan la yidhahda wasaail tawaasul اlijtimaaci waxaan lagu wada xidhiidhe facebookyada iyo waxyaabaha la midka ah kuwa tacliiqaadka iyo commentiska ku qoraya iyagoon waxba ka fiirsan ee waxay doonaan maalin walba walaaqanaya naftooda nifaaqa ha uga baqaan inaka lafteennuna nifaaqa nafteenna aynu uga baqno waayo ibnu abi mulayka kamaa saxa fi lbukhaari waxa uu yidhi adragtu ثalaaثiina min asxaabi muxamadi salى اllahu alayhi wasalam kulluhum yakhaafu nifaaqa calى nafsi soddon saxaabi baan soo gaadhay oo mid walba naftiisa nifaaq uga baqayo cumar ibnu khaaab ood garanaysaan kaalinta iyo halka uu ka taagnaa diinta waa ibnu khaaab oo rasuulku yihi idaa salaka fajan salaka shayطaanu fajan aakhar isagiyo shaydaan waddo ma wada maraan waddo hadduu qaado wuu ka baydhaa shaydaanoo mid kalou qaadaa cumarkii sidaa ahaa ayaa xoghayntii nebiga sala allahu calayhi wasalam ee asraarta iyo sirta munaafiqiinta nebigu uu ku aaminay xudayfatu bnulyamaan ayaa waxa uu ku yidhi anshuduka billaah asamaanii laka rasuuluullah allaan kugu dhaariye nebi moxamed ma ii kaa magacaabay oo liiska munaafiqiinta ma ku jiraa qaala laa walaa uzaki axadan bacdak may buu yidhi adiga dabad aana ruux kala dahiri maayo oo dee siruu hayey ahayd nifaaqa ay raggii ragaa sidaa uga baqanayeen ee xasan xasanulbasri uu yidhi maa khaafahu ilaa mu'min wamaa aminahu ilaa munaafiq kama cabsado mu'min mooyaane mana aamino isma dhigto inuu ku jiro munaafiqa mooyaane nifaaqa sidaasa ah. dee inaynu inaku isdhiganno maanta oo is-ilowno wax suurtagala ah maaha waa arrin culus saxiixaynkana waxaa ku sugan xadiidka abu mascuudin albadri cuqbat ibni camrin alansaari uu warinayo inuu rasuulku yihi lama naزlat aayat sadaqa kuna naxaamilu calaa duhuurina waxa uu saxaabigaasi yidhi lama naزlat aayat sadaqa kuna nuxaamilu calaa duhuurina wuxuu yihi saxaabigu fajaءa rajulu fatasadaqa bishayin kaiir faqaluu muraa'in wajaءa rajulu aakhar fatasadaqa bisaac faqaluu ina allaha laganiyu can saaci hada fanazlat aladiina ylmizuuna almuطawiciina min almu'miniina fi الsadaqaat wاladiina laa yajiduuna ila juhdahum fayaskharuuna minhum sakhira allahu minhum walahum cadaabu aliim xadiidkaas axyaanka ku sugan saxaabigaasi wuxuu yihi markay soo degtay aayaddii sadaqada nin walba wuxuu isku dayey wixii gurigiisa yaallay inuu nebiga hor keenoo sadaqa u bixiyo nin baa la yimid sadaqo fara badan oo culus waxay yidhahdeen hada muraa'in kani waa istus maxaa lagu falaya waxaan o dhan muxuu iskaga soo kalifay nin kalaa yimid galaan ayuu dee awoodo galaan buu soo daray raashinuu rasuulkii agtiisa keenay faqaaluu ina allaha lahaniyun can saaci haada ilaahay kan saaciisa galaankiisa muxuu ku falaya wuu ka maarmaye ma arkasa labadii midna kama nabadgelin kii waxa badan keenay iyo kii wax yar keenay toona dabeed waxaa soo degtay hadalka allahu yidhi aladiina yalmizuuna almuطawiciina min almu'miniina fi sadaqaat wاladiina laa yajiduuna ila juhdahum kuwa ku dhalleecaynaya kuwa samafalaya ee wax sadaqadaysanaya ee muuminiinta ka mid ah kuwa aan helayn taagtooda iyo awooddoodu waxay tahay mooye wax kale kuwaasay ku jeesjeesayaan ilaahay baa iyagana ku jeesjeesay oo dee cuquubo ku abaalmarin doona ay mutaan waana lagu jeesjeesi doonaa jaza-an wifaaqan cadaab daran baanay leeyihiin aayaddaas iyo xadiidkaa tilmaamaya sababu nusuulkeeda waxa ka cad dhaqanka munaafiqiintu inay yihiin sinaba kaga nabadgeli mayse iminka dadkan baraha bulshada wax ku qora qaarkood sifadoodu waa sifada munaafiqiinta camalka hayaana waa camalkii munaafiqiinta sinaba kaga war kaga nabadgeli maayo wadaad ummadda kaleoo dhan hadda way ka nabad gashay laakiin wuxuu dhufays jiraa marka wadaad hadlo markaasuu tacaaliiqda bilaabaya shaqadu kaasi hayaa waa maxay hadduu wanaag doonayo kuwa xumahiiyo fasaadka lasoo banbaxay miyuu la dagaalamo uu ka hadlo waa camalkii munaafiqiinta kuwa waxaan ku leeyahay war hooy naftiina u baqa yaan laydinku soo xashrin fii zumrati lmunaafiqiin qiyaamaha oo hoygiinu aan u noqon ina almunaafiqiina fi darki اlasfali min annaar waxaan idin xasuusinayaa hadalkuu shaacirku yidhi wamaa min kaatibin ilaa sayafna wayabqa dahra maa katabat yadaahu falaa taktub bikafika hayra shayin yasuruka fi lqiyaamati an taraahu qof wax qoraa ma jiro ilaa wuu dhimanaya waa dhammaanaya waxana hadhaya oo abadi noqonaya labadiisa gacmood waxay qoreen diiwaan baa lagu qoray malaa'igta gacantooda ku jira oo weligood aan dayacmayn lana iloobeyn haddaba gacantaada ha ku qorin weligaa wax maalinta qiyaame ku faraxti gelinaya mooye waxaad ka murugooto warhoy maanta ha ku qorin maantaad ikhtiyaar leedahay maantay kuu suurtagal tahay naftaada inaad xakamayso oo toobad keento maantaad adduunyada joogtaa war naftaada u baq xasuuso wawudica alkitaab fatara almujrimiina mushfiqiina mima fiih wayaquuluun yaa waylatana ma lihada alkitaab laa yugaadiru sagiirata walaa kabiirata ila axsaaha wawajaduu maa camiluu xaadira walaa yadlimu rabuka axada kitaabkii diiwaankii acmaasha lagu qoray ayaa la soo dhigayaa markaasaa mujrimiintii ka cabsanayaan ila waxa ku jira iyo waxay galeen ay galabsadeen bay garanayaane markaasay odhanayaan hoogayag iyo halaagayage waa maxay kitaabkan aan waxbaba dhaafini wax yar iyo wax weyn toona waxay camal faleen oo goobjoog oo xaadira ayay heleen ilaahayna ma dulmiyayo iqra' kitaabak kafaa binafsika alyawma calayka xasiiba kitaabkaaga akhriso ayaa ruux walba lagu odhanayaa naftaadaa maanta xisaabiya kuugu filan xasanulbasri wuxuu yidhi calayhi raxmat ullah cadala fiika wallah man jacalaka xasiiba nafsik wallaahi wuu kuu cadaalad falay ka naftaada xisaabiye kaaga dhigay cid kalaba kuuma igman aduu naftaada xisaabi diiwaankaaga akhriso kitaabkaaga la kala bax baa lagu yidhi warhooy ilaahay ka baqa tadaaraku lmra isdaba inta goori goor tahay naftiinna daba kuwa baraha bulshada culimada ku caayaya kuwa u banbaxay dagaalka diinta noocyo fara badan bay leeyihiin qaar baa laga yaabaa cuqdadu qof u qaaday ama mowqif aanu ku farxin oo wadaad uu kala kulmay inuu wadaad oo dhan ku qaaday uu diintiina kula coloobay waa axmaqkaas waayo marka horeba hunaaka farqun bayna alashkhaasi washarci ashkhaasta iyo sharciga farqi baa udhexeeya xataa haddaan anuu kugu khaldamo ilaahay diintiisa dee ha nicin anuu bashar baan ah waan khaldami karaa waanan asiibi karaa laakiin diintaada gowsdambeedka ku dheg oo lagula colaysiin dadka qaarkood diinta way soo mareen laakiin way looxtuureen markaasay noqdeen kuwo wadaad iyo diin haddii lasoo qaadaba ka diiqadoonaya waa kii lahaa dee waxa weeyaan gabayaagii xakiimka ahaa tima caddeed caynaan fardood laguma karo caalim tawiidhiya yacni waxa uu tusaale u yahay uun qofka diinta bartay hadduu looxtuuro looma taag helo kuwa ugu daran iminka dagaalka diinta iyo cayda culimada waa kuwii laga yaabo inay diinta wax ka mida soo arkeen o wax soo barteen imaamu طaxaawi caqiidadiisa waxa uu ku yidhi wa culamaau salafi min asaabiqiina waman bacdahu min ataabiciina ahli اlkhayr wاlahar wa ahli اlfiqhi wاnnadar laa yudkaruuna ila biاljamiili waman dakarahum bisuuءin fahuwa calى gayri sabiil culimada salafkee wanaagsan kuwii hore iyo kuwa dambaba iyo taabiciinta iyo kuwa khayrka iyo raadka wanaagsan fiqiga iyo fahamka suuban ehelka u ah wanaag mooye wax kale laguma sheego ciddii xumaan ka sheegtaana waxa weeyaan waddadii ma hayso ee way ambatay axmed ibnu xambalna wuxuu lahaa luxuumu lculamaai masmuuma man shamaha marida waman akalahaa maat hilibka culimmadu waa sumaysan yahay ninka uriya waa ku bukoonayaa ka cunaana waa ku dhimanaya alxaafid ibnu casaakirna wuxuu lahaa calayhi raxmat ullah واعلم يا أخي وفقنا الله وإyاaka لمرضاaته وجعلna miman يkشhاaه ويتقيه waxaad ogaataa walaalkayow annaka iyo adigaba raalli ahaanshihiisa rabbi hayna waafajiyo oo haynaga yeelo kuwa ka cabsoonaya alla ka cabsigiisa dhabta ahe waxaad ogaataa ana luxuuma alculamaa'i raxmat ullaahi calayhim masmuuma wa caadat ullaahi fii hadki astaari mutanaqisiihim macluuma waxaad ogaataa hilibka culimadu naxariista rabbi korkooga ha ahaatee waa sumaysan yahay caadada ilaahay looga bartay inuu ku kashifo oo daaha ka faydo kuwa caayana maxaanku dhaha dhaleeceeyana waa macluuma oo ilaahay waa kashifaya waana fadeexadaynaya lianna alwaqiicata fiihim bima minhum bima hum minhu bara amru cadiim watanaawulu liacraadihim bizuuri waliftiraai martacun wakiim wاlاkhtilaafu calى man اkhtaarahu اllahu minhum linacshi اlcilmi khuluqu damiim tabyiinu kadib ilmuftari safxada labaatan iyo sideed wuxuu yidhi waayo in lagu dhalleeceeyo waxay beri ka yihiin waa arrin weyn oo sharafkooda iyo cirdigooda meel lagaga dhaco in la khilaafo laga hor yimaado kuwa ilaahay cilmiga u doortay waa dhaqan liita walaalayaal waxaan ku soo ururinayaa kelmaddayda iyadoo aan wax badanna dhaafay haddana wakhtigu ila dheeraaday anigoo wax badan ka soo gudbay waxaan ku soo ururinayaa war calaykum bikarzi lculamaa da-yaray dhallinyaray dumarow mujtamac oo dhan sidaad u dhan tihiin culimada raasikhiinta ee rabbaaniyiinta ah dabada qabsada ku dayda taladooda qaata cidda idinku diraysa ka digtoonaada waxaad ogaataan gaalo iyo inta u sacabatuntaa waxay ku dadaalayaan inay kala jaraan kow mujtamacaadkiiyo madaxdooda meelo badan way ku guulaysteen oo wataa wadamo badani ay ololayaan waxaa kalooy ku dadaalayaan inay kala jaraan culimada iyo ummadooda waxay garanayaan hadday kala jaraan culimada iyo bulshada waxay ku guulaysanayaan dadka inay halleeyaan oo siday doonaan ku sameeyaan laakiin haddii mujtamac isku xidhan yahay culimadiisa iyo mujtamaciisa iyo madaxdiisa gaala waxba ka qaadi mayso iyo munaafiqiintu toona ilaahayna waxaan ugu mahadnaqayaa dalkeenna iyo waddankeenna somalilan waxaynu ku caanamaallow ilaahay inoogu nicmeeyey ilaahayna aan ku weydiisanayaa biasmaai lxusna wa sifaati alculaa inuu sii sugu inoosii ziyaadiyo inaynu madaxdeenna iyo mujtamaceenna iyo culimadeennuba aynu wada soconno oo aynu dhinac u wada jeedno taa inaynu sii adkaysanno wixii doonaya inayna soo dhex galaanna aynu iska qabanno ayaa naftaydeenna nafihiinaba ku baraarujinayaa inaynu wada soconno waxa mihaal inoogu filan inaynu wada soconno waxa mihaal iyo tusaale inoogu filan wasiirkeenni khaliil oo runtii hawlo badan lahaay oon galabta uun la hadlay hore aanan xataa ballanta ugu sheegin isagoo mawaaciid badan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 raasikintana uga qaadan lahaayeen isla markaana ay gu camal fali lahaayeen runtii iyadoo aan ka soo gaadhay eh, niqaad kooban oo fadliga culimada nagu leeyihiin iyo dadka la dabagelayo dadka maaratay cilmiga laga qaadanayo iyo fitanka maanta jirse oo baxayo ee laga badbaadiya wax kale aanay ahayn inay tahay in ilaahay rasuulkiisa loo noqdo kitaabkiisa iyo maxaan ku fahmka salaf alumma siday u fahmeen diinta ilaahay laysku booriyo lana qabsado oo gows dambeedka lagu qabto runtii waxaan ku darsan lahaa uun kelmad kooban oo mahadnaqaad ka sokow aan isleeyahay maa mushaarako way ku filan kartaa ilaahay diintaas sharafta badan ayuu inuu galaday inuu karaameeyey fahamkii saxaabadana wuu ina fahamsiiyey bal culimmadeennii bana dhex joogta oo hadhi habeen inagu tirtiraysa nagu boorinaysa inaynu salafka ummadda salafkoodii gowsdambeed ku qabsano tacaaliimtoodii iyo fahamkoodii si diinta u fahmeen ugu horeyn kitaab ullahi wa sunata rasuulihi calaa fahmi salaf asaalix inaynu kitaabka alle qaadano oo isagu laa munaasaca fiihi oo aynu fahamkiisa iyo sharxiisa iyo tafsiirkiisana u daba joogsano raggii ilaahay subxana wa taala inagu dardaarmay selaf alumma ahaa ee nebi maxamed inagu dardaarmay ee ah dadkii raasikiinta ahaa ee ahli dikriga ahaa ee fahmay kitaabka alle sunaha nebiga sala allahu alayh waslm sunaha saxiixa nebiga sala allah alay wasalam walaalayaal waxa ugu muhiimsan ee ilaahayna siiyey bacda alyaqiin waxa weeyaan alcaafiya maanta marxadda uu ka hadlayo sheekhu amba culimmadii horeba ka hadashay waa fitankan iyo amwaajkan kala duwan mawjadaan kala duwan ee yusbixu fiiha rajulu musliman wayumsi ee rasulku sal slm inoo tilmaamayo yani xaaladaha kala duwan ee qalbigaaga ku wareegaya ee aad cilmi adoon u lahayn aad ka jawaabayso waad ku gaaloobaysaa markaad u celin weydo dadkii cilmigan loo celin lahaa ee ilaahay fahamsiiye raasikuna fi lcilm ee ilaahay subxana ta nugu tilmaamay kuwa raasikiinta ah isu daba taaga ee mutashaabahaadka iyo shubahaadka kala saaraya iyo xaqaa'iqda haddii idinka dhalinyaro ah intaa fahmi weydaanna waa in masiibo ah waana ayaan daro waayo waxaan doonaynaa diinteennan inaynu ku dhimanno inakoo aaminsan sidii manbicii nebi maxamed kaga soo baxday inakoo u aaminsan inaynu adduunyada kaga tagno waxaana taa lagaga bixi karayaa horta ilaahay oo la baryo oo caafiyad aynu baranno rasuulkeena suuban sal ly slam wuxuu leeyahay ina annaasa lam yucطaw bacda alyaqiini khayra min alcaafiya wfii riwaayati lam tu'tow shaya bacda kalimati ikhlaasi mil caafiya yani ilaahay subxaana wa tacaala inuu ina siiyo caafimaad ama nabadgelyo anahnu way caafimaadkii way soo hoosgelaysaa nabadgelyo xagga caafimaadkaa nabadgelyo xagga diintaa nabadgelyo xagga adduunyadaah nabadgelyo xagga maxaanku rahdaye naftaada iyo maalkaaga iyo ehelkaagaba waxaad ku helaysaa waa ilaahay oad weydiisato subxaana wa tacaala inuu ku siiyo alcaafiya caafiyaduna ama maxaan ku dhahay badqabka iyo nabadqabka diintaada ku nabadgasho waa wuxuu rasuulka ala slam inagu bowrinayay lahaa qofku markuu seexanayo waa inuu rabbi subxaana wa tacaala uu weydiista allahuma caafinii fii badani allahuma caafinii fii samci allahuma caafinii fii basri allahuma caafinii fi اdunya wاlآkhira allahuma inii asalka alcafw alcaafi fi diini wa dunyaaya waahli wamaali intaas oo dhan ilahay baa subxana ta kuu badbaadinaya inuu ilaahay inoo ina siiyo culimo caamiliina oo kala shaandhaynaysa min alai min asabiil yacni maaragtay ku kala caddaynaysa haddii la horeeyo hilibka weyda ah iyo hilibka baruurta leh oo micnihii ka baruurta leh waxa weeyaan waa sharcigeena iyo diinteenna suubanee wanaagsan ee fahamkii ku dhisan fahamkii saxaabada iyo salafkii ummadda intaasuu culamaa u ka warramayay sheekh axmed uu ka sheekeynayay ee midba midka kale kala dhexalka ka qaadanayey ee laysku boorinayey ee laga baxsanayey fitanka iyo amwaajkaas ilaa yowm alqiyaamaha muslimiinta ku dhex jira ee jiraysa ee joogaysa ee wakti walba soo noqonaysa maanta waynu aragnaayo xataa diinteennii baa mararka qaarkood halis waxay kaga jirtaa inuu shaydaan inuu horgalo oo uu manhajka inaga khaldo oo fahamkii salafka ina gees mariyo uu yidhaahdo hum rijaal oo naxnu rijaal kuwaasu rag bay ahaayeen annagoo rag baanu nahay oo annaga fasiranayna annaga maxaan ku raa aqwaasha u celmayne si iyagu baadheen u fahmeen si aan ahayn baan u fahmayna oo casriya oo mucaasara oo maaragtay haddii la koroo horumar aan u arkayna waxaa ololayaal maanta sidaa u sheekhu inoo tilmaamay baraha bulshada waxaa loo arkaya meel aan sitri ahayn oo qof ka xeshoonayn oo qofka yani aanu arkayn waxaana waanu ku rasuulka asa ku taga almujaahiruuna bilmacaasi waayo intuu kelibiska duubo wuxuu doona ku akriyo ayuu odhanaya marka dambe may aragteen xalata waxaan soo duubay ma daawanaysa ya ama siyaasadda ka hadlo ama si kale qabyaalada ha u hadlo ama maxaanka culimmada ha ku dhaleeceeyo wuxuu odhanaya maarkiisa kuwa kuwaan rasuulku tilmaamay inaan loo dembi dhaafin kuwaas kullu ummati mucaafan ila almujaahiruun ummaddeeda dhammaantood way nabad gashay oo waxay ka nabad gashay caf iyo caafimuud siinaya ilaa mujaahiriintaas yani macsida lasoo banbaxaya waxaasna waxa weeyaan iminka dee maaratay muxuu haayey xiriirka baraha bulshada lagu xidhiidho iminka sida u sheekh axmed sheegay hadday tahay facebook iyo hadday tahay twitter iyo hadduu yahay maxaan kuleeyahay whatsapp iyo wax lamida ah, qofku waa inuu ilaahay ka xurmeeya ka xishooda ummadda muslimiintana ka ixtiraama caqligoodana u ixtiraama oo welibana yani kuwa laga digaya waa kuwa maanta yani diinta ilaahay tanqiiska ku sameynaya ee diinta ilahay quursanaya ee maxaan ku lehay culummadii quursanaya haddii culumada la quursadana waxa la quursaday waa diintii ilaahay ujeeddo ka dambaysana waxa weeyaan horta caalimka isaga fashili markaad caalimka fashiliso ee bilaa xurmo aad ka yeesho hadalkiisuna uu fashilmaya hadalkiisuna uu fashilmaya laakiin haddii culamada la ixtiraamo oo ruga ruga loo saaro oo maxaan ku tawqiir iyo ixtiraam ay ka ay kaa mudan yihiin ay ka helaan xataa masaladiibaa ku ilahay ku fudaynaya haddii kale miya masalana ka faaidaysan maysid bal intaa uu wado ee cilmi kuu sheegayo waxaad ka dhex baaraysaa tanqiis waxaan adigu faraxsanahay dhalinyarada runtii imika idraaka sameeyey ee sheekii yihi kelmadaas ama ayadii maxaan ku rahda khatab baa ku soo arooray oo maadaama la duubayo uu iska majlis maarata dee inuu ku furan baraha bulshada ku furan oo meel kasana laga daawanayo yani waa khayr inaad sheekaagii yani maxaan ku rahda tilmaanto bilkhayr laakiin aad hadha u odhanin sheekiiba maqlayse waxaasu ku hadlay xadiiskaa ugu soo qaato waaas tilmaamay ama waan ku gefay aadaman wada nahay aadaman waa gefayna laakiin gefka markaad iga naxariisato ee tadaarhi igu samayso anna waan kugu farxayaa waan kuu ducaynayaa adiguna waxaad dareemaysaa inaad muxuu ahaaye dee toosiya walaalkaayo uu khayr kugu jiro marka waxaan doonaynaa inaan khayrkiisu kaalmaysano majaalistaas imika saddex labada maalmood soo socotayna runtii waxaa loo baahan yahay waxaan ku kaydin karnaa inkoo ilahna barina subxana watacaala inuu cilmigaas ilaahay subxana watacaala uu ku sugo qalbigeena ku sugo oo ilaahay subxana watacala waayo qulubtu de siuu rasuulkeenu sheegay sala allahu alay wasalam qulub alcibaad bayna asbacayn min asaabic araxmaan yuqalibuha kayfa yashaa ilaahay subxana wataala farihiisa oo aan farheen la ahayn sida de salafka maxaanku ay ka taagan yihiin qadiyadda maaragtay maxaan ku dhahay tafsiirka sifaatka ilaahay oo inakum aynu aaminsanahay in ilaahay subxaana sifaatkoos cidla sifaadi aanay jirin laysa ka midlihi shayun wahuwa samiicu lbasiir laa nushabih walaa nukayif ma tashbiihna samayn ma takfiirna samayn mayno laakiin wuxuu qirayna ma diidayna inaa kusoo aroray kitaabkiisii sunaha nebiga sala allahu calayh wasalam wahaakada sidaa darteed quluubta addoomuhu laba faroodoo ilaahay leeya subxana wa tacaala ilahay sugna oo ilaahay u cuntama ayuu ilaahay ku gegediyayaa ee ilaahay waxaa weydiisataan inuu idinku sugo ducadii nabigna waxay ahayd allahuma yaa muqaliba alquluub habit qalbii calaa diinik ilaaha quluubta gegediyo qalbigeyga waxaad ku sugtaa diinta saxda ah ee xaniifka ah ee ilaahay subxana wataala raalli yahay walaalayaal runtii in badanna waynu fadhinay ujeedaan ka lahaana un axbaabta iyo walaalaha iyo khayrka aan ka qayb galno oo aan maanta aragno wajuhda khayrka badan ee isugu timi majliskan cilmiga ah iyo majaalistii ka horeysay waxaan ilahay idinka barayaa inuu ilahay subxana wa inaga wada aqbalo dhammaanteen waxaan ilahay weydiisanaynaa subxana wa inuu quluubteenna xaqa uu ku sugo ilaahay shubahaadka iyo fitrka ilaahay naga dhowro ilaahay subxana wa taala nagu xidho culimmada raasikiinta ah ee iyagu kala saaraya shubahaadka iyo xaqa iyo baatilka kala saaraya idanka ilahay waxaan weydiisanaya subxana wa tacaala inuu inaga ilaaliyo in maxaarimtiisii ku dhacno cid walba waxay leedahay maxaarim maxaarimta le xuduuduhu waa xuduudiisa ilahay subaa taala kuwii ku dhaca ilaahay nagama yeelo subxaana wa kuwii isu kaalmaysta khayrka ee culimmadana weydiiya ee maxaanku maantana fitankaa waxaan ka badbaadi karaynaa inakoo culimadeenna dabagalla oo dhiiggeenna badbaadina ka bili aadmiga badbaadina haddaad tiraahdo baga oo qof qof xaqdaro ku dilay taa baga ama aad ku farxdo anta milahu waa mushaarik baa tahay uqtul shadri kelima haddaad uqu tidhaahdo aad tul odrhanin yani sidii xadiis ku soo aroortay culimmadu way sixi doonaane waxaad tahay mushaarik fi lqatl shadri kelima ayaad ku gelaysaa inaad wax ku disho markaa fitankaana ilaahay inaga badbaadiyo waa fitan mudabara dad baa ka dambeeya akaartan akaar iska timi maaha akaar ujeedeen kale weeye caalam islam waa lagu burburiyey way ku way ku burbureen alla wuu inaga caafimaadiyey innaka laakiinse de waxaa dhici karta in dad maaragtay la gabanaya ama maxaan ku dhahda mararka qaarkood soo bandhigay hadday doonaan inay afkaartaas aaminsan xambaarsan yihiin laakiin waxaan ka hortegaynaa waxa weeyaan inaynu cilmiga iyo mxuuhaaye iyo manhajka saxda ah aynu ku fidino bulshada gaar ahaan da iyo macaahidda ay wax ku baranayaan iyo haddii kula masaajida iyo muxaadaraadka iyo cilmiga la isweydaarsanayoo rag iyo dumarba inaynu ku barno oo gaadhsiino fahamsiino oo qofkaas waa nooc min almarad waa xanuun iyo marade maradkaana aan uga ducayno dadka ilahay subaa wataala dadku asiibay ilaahay ka dulqaado innakuna aynu ka digtoonaano oo aynu ka badbaadin badbaadino nafteenna waayo qof waliba aakhira anigi axmed midba xisaab gaaru leey nafteeda iyo nafahina waxaan ku boorinayaa in manhajkaa saxa ah aynu ku kulansanaano culmadana mxaay ku ixtiraano inakuna ilaahay subxana wataala ugu dhowaano fitakna aynu kaga badbaadno kagana fogaano maxaan ku dhahda bini-aadmigana aynu dhowrno maaftiisa iyo maalkiisa iyo dhiiggiisaba aynu xaq dhowrno oo dulmigana aynu iska ilaalino dalkana waynu wada leenahay aynu u fikirno siduu horumari lahaa diiniyan iqtisaadiyan iyo ijtimaaciyan intaba siduu hormari lahaa idinkan in loga boonay xooggii dadka idinka ah xooggii ummaddan idinka ah culimmadii ummaddan idinka ah idinka fikirkii ummadda saxaya oo toosinaya marka inaynu isu kaalmaysano ininkoo walaala ah oo mutaxaabiina ah isgarabka isgarab gashan inaynu ka badbaadino dhalinteenna iyo da-yarteenna iyo ubadkeenna fitanka caqadiga ah ee xun ee khalista ah iyo fitanka kale macaasida ee buuxa ee shawaaricdii aynu ku arkayno iyadoo maxaan ku dhahday akhta ay ka socoto xumaan ay jirto laakiin xumaantaas waxay ku imanaysaa adigoo jacayl iyo kalgacayl adigoo u qabo dadka oo u naxariisanaya inaad inaad saxdo ummadana saxdo oo waxa weeyaan yani xaqa wuu cad yahay baatilkuna waa mugdi waanu gabanaya waxaanu marka dee xaqa la horgeeyo xaqaas ayaa burburinaya oo maxaan zaahir ka yeelaya insha allahu tacaala marka waxaan isku dayi doonaa walaale dhammaanteena ku boorinaya inaan wanaagana isfarno xumana iska reebno isgarab galno culimmada ixtiraamno madaxdeennana aynu tawqiirino ixtiraamno oo aynu iyagana xaqooda u garanno iyaguna haddii aqooda xaqayna o garan waayaan inago kooda aynu u garanno aynu ixtiraamno odhano isba ku caaya adna iska celi isba ku dhibaa adna ka dabgee aan la odhanin laakiinse xaqoodi sida ay odhan jireen xaqa umarada sii xaqaagana ilaahay subxana wa tacaala ka sug inuu ilaahay subxana wa taala ku siiyo oo u samir hadday khaldan yihiin u sabir haddii maxaan ku rahday aad toosin kari weydo haddaad toosin karaysana waxaa binasiixa nasiixadii salafka ugu nasiixan jireen oo ahayd nasiixadu noqoto nasiixo binfiraadin ah nasiixo infiraadiya oo khaasa ah aad u naseexayso laakiin aad odhanin anugu calaniya halkii sabta qorto halkaas ee facebook iyo maxaan jaraaid iyo wax la halmaalaya ataa waxbaan ku saxaya waxba maad waxbaad sii kharibtay waxbaad sii xumaysay muxaadaro kuma sixi karaysid laakiinse markay noqto weli amriga waxaanu ku saxaynaa waxa wey naseexo khaasa u naseexanayno sida culimaba imika ay sameeyaan ay noogu naseexanayaan ay noogu imanayaan xafiisada noogu imanayaan maxaan ku hada meelaha maamulka shaqadeenu ay ka socoto waanu ka waanu ka qaadanaynaa waxaanu qaban karayna waan hagaajinayna diyaarna waxauna inaan cilmiga iyo culummada aanu madaxweyneha ka wakiila mar walba maslaxadda ummadda waxay ku jirto iyo culamada taladooda aanu nahay dad mata udhugo lagul oo waxay qaban kareen qabanaya xilkana ilahay hanagu soo asturo idinkana xilkiina alla idinku asturo cilmigana ilaahay subaa ta hanoo hanoo mxuu ahay hainoo furo qalbigana kii ku dega allah ka yeelo culummadana allah inoo barakeeyo cidda kasoo qayb gashay majaalista iyo majliskanbana ilaahay subaa wataala wixii ay fahmeen ilaahay subaa wa taala ha ku xasiliyo intii aanay fahmina ilaahay subaa taala ha soo ururiyo وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله